alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamed wala ali muxamed wasalama tasliiman kaiira eh, laba su'aalood waxay ku saabsan yihiin mas'aladii ru'yadaynu ka hadalnay mid waxay ku saabsan tahay aragga ilaahay lagu arko manaam ma ijmaac baa ku sugan eh, inay dhacdaa dhicitaankeedu inuu bannaan yahay isawa qowlu jumhuur baaraka allah fiik wa jawaabtu waxay tahay kollay ijmaac anigu cid soo naqlisay ma arag culamada qaarkood jumhuur ahlicilmi bay u nisbaynayaan haddii ay dhacdo itifaaq in lasoo naqliya hadda ma xasuusmiye oo culammada qaarkood ay khilaaf soo naqliyaan masale marka laysku khilaafo in ijmaac la soo raro iyo in khilaaf la soo raro khilaafka haddii ay soo naqliyeen laba caalim oo midkoodka kale aanu ka qaadanin waxay noqonaysaa khilaafku waa sugnaanaya waayo muhbitu lkhilaafi muqadamun cala naafiih qaacidaa jirta odhanaysa marka hore almuhbitu muqadamun cala annaafi cidda ijmaac masale ku sheegatay aan diinta daruure loogu ogayn oo macluum min addiin bidaruura aan ahayn aqwaasha ummadda ma wada koobine waa cadamulcilmi bilmunaasic bghaayadiis waa cadamulcilmi bilmunaasic cid khilaafsan inaanu ogeyn bay ku dhisantay hadduu ijmaacu qaci yahay oo macluum min addiin bidaruura shay ah hadduu yahay iyada laa ishkaal ijmaacu markaa waa sugan yahay shaki ma leh laa majaala lishaki fii laakiin hadduu yahay mas'alo aan halkaa gaadhsiisnayn cadamu lcilmi bilmunaasici bay ku dhisantahay haaliban hadday cidi tidhaahdo khilaafkii waa ognahay oo masalada khilaaf baa ka dhacay khilaafka muqadam noqonaya sida shekhulislaam ibnu taymiya ku sheegay fii bacdi kutubi mujalladka sagaaliyo tobnaad ee majmuuc fataawaha ayuu ku yaalaa hadal nooca uu ku tilmaamaayo marka wuxuu odhanayaa hadday cidi ijmaac soo rarto cid kalena ay soo rarto khilaaf laba caalim oo aanu midkoodka kale ka qaadan hadday khilaafkaas soo raraan shahaadadiibuu ku dhisayaa khilaafku waa sugnaanaya ha cayimaan cidda khilaaftay ama yayna cayimin lianna muhbita alkhilaafi muqadamun cala naafiih taas waa saas ha yeeshe madhabujumhuur baa ha ahaatee saxiixu waa sidaas waayo deliil baynu sheegnay in nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaahay ku arkay manaam inuu ku arkay masalada labaad ee ku saabsan khilaafka la ysku khilaafay aragga uu nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaahay arkay ma masale khilaafiyaba cidda ku tagtay in la sugo oo tidhi nebigu waa arkay ilaahay filyaqada fii daari dunya laguma inkarayo ruuxa su'aasha soo qoray wuxuu ka cabiray khilaafiyun waxaa se laga yaabaa inuu u jeeday ijtihaadiyun oo hadduu garanayey farqiga u dhaxeeya khilaafiyo ijtihaadi waayo shay kastoo khilaafiyo ijtihaadi ma aha umuuraha qaarkood oo laisu khilaafo ijtihaadi ahayn baa jira marka farqa u dhexeeya ijtihaadi iyo khilaafi masaa'il nusuus leh nusuusteedu ay caddahay ayaa bacdi nusuustu aynay gaadhin baa khilaafay khilaafa haatan lakiin waa khilaaf hayru muctabar ruuxii nasku soo gaadhay oo xujada ku quntay inuu yidhaahdo khilaaf baa mas'alada ku sugan marka layguma inkirayo la odhan maayo caalimkii khilaafay ee xujadu aynay ku qumin daliilkuna aanu soo gaarin wuxuu ahaa macduur laakiin isaga hadduu daliilku soo gaaro xujadu ku quntay macduur ma noqonaayo ee daliilka hadduu iska dhaga maro khilaafka iskaga dhego wuxuu noqonayaa ma'zuurun ghayru macduur ayuu noqonayaa culamada muxaqiqiintuna waa ka hadleen masaa'il khilaafiya iyo masaa'il ijtihaadiya furuuqda udhaxaysa waxaa dhacday bacdu almashaayikh haddaba inay cabbireen laa inkaara fi almasaa'il alkhilaafiya laakiin culammada muxaqiqiintu waa naqdiyeen cibaaradaas laa inkaara fi almasaa'il alkhilaafiya cibaaro saxiixa ma aha shaykhulislaam ibnu taymiya waa naqdinayaa waana caddaynayaa khalalka ku sugan cibaaradaas wakadalika alcallaamatu ibnualqayim waa naqdinayaa waanu caddaynayaa khalalka ku sugan masaladaas xataa bacdiga qoray waxay ku kaliftay inay istisnaa'aad markii dambe geliyaan iminka saaxib alashbaah walnadaa'ir asiyuuti baa qoraya cibaarada laakiin haddana wuxuu tilmaamayaa inay dhici karto masale khilaafiya inuu ku inkiro sida khilaafku hadduu yahay mid waxa weeye daciif ah ka mas'alati icaarati alfuruuj waxaa jira sheikh taabiciintii ka mida ah waxaa laga sheegay inuu yidhi wuxuu samayn karaa ninku addoontiisii inuu cid icaareeyo markuu ciddaas toobalcaaro ugu dhiibana ciddaas waa isticmaali kartaa ta noocaasoo kale ah marka khilaafba ha ahaatee waa in la inkiraa naxwu haadaa buu tilmaamayey wuxuu kaloo tilmaamayey cidda uu sulta ku leeyahay waa ku inkiraya bacdi kaleo culammada ka mid oo cabbira cibaaradan waxay yidhahdeen inkaarkaa laba nooca inkaar munaasaxo oo markaysagaa ruuxii aan lagu tashdiidinayn iyo mid lagu tashdiidinayo marka laa inkaara markay leeyihin fi lmasaa'il alkhilaafiya ama fii masaa'il alkhilaaf waxay u jeedaan inkaarka takhliidka lagu samaynaayo bacdi kaloo cabbiray saasay ku xambaareen calaa kulli xaal farqa u dhexeeya mas'ale ijtihaadiya iyo masale khilaafiya maha wax kastoo laysku khilaafay ruuxu macduur inuu noqonayo aan lana inkirayn ee naska ciddii khilaafta naskuna cad yahay xujadu markay ku qunto nasku soo gaaro masaladuna uu yahay nasku midaan ixtimaal lahayne sariix ah waa lagu inkiraya wuxuu yihi cabdullahi bn cabbaas yuushiku an tunzla calaykum xijaaratu min asamaa aqulu qaala rasul lahi sala allahu alay wasalam wataquuluuna qaala abu bakrin wacumar tacbiirkaasaa shaa'ica laakiin tacabiir kalena waa loo soo naqliyaa oo hubuudka uga dhow uraahum sayahlikuun aqulu qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam wayaquuluuna naha abu bakrin wacumar waxaan odhanayaa rasuulka ilaahay wuxuu yidhi iyaguna waxay odhanayaan abubakar iyo cumar baa nahiyey waa mutcat alxaj masale khilaafiya waa tahay oo tafdiilka ku saabsan manaasigta keebaa afdal ah waa mas'ale ay isku khilaafsan yihiin ahlucilmigu haddana bishidda ugu inkirayaa shidda ayugu inkiraya saxaabada qaarkood mas'alay sheegeen sidaasaan idhi buu yidhi adna waad igu waafaqi doontaa yaa abuu muuse markuu sidaa ku yidhi cbdullahi bn mascuud nisaahid baan filaya wuxuu odhanaya idan dalaltu haddaan sidaa kugu waafaqo waan lumay culammadu waxay yidhahdeen alkhilaafu laysa bixujja khilaafku xujo ma ah dad fara badan waxay iska cuskadaan masaladu waa khilaafiya kaannahu masaladu hadday khilaafiya tahay siduu qofku qaataaba inay isaga furan tahay wa kulluhum min rasuuli illaahi multamisun gharfan min albaxri aw rashfan min addiyami ay leeyihiin dhammaantood rasuulkaay ka soo dhimbiil qaateen marka mid waliba kuu furan wata awsaaci uu yihi man akhada nawaadir alculamaa kharaja min alislaam waa min a'immati salaf nawaadirta culammada ruuxa qaataa islaamnimada waa ka baxaya taymi waxa uu yidhi sulaymaan ibnu tarkhaan attaymi in akhadta birukhsati kulli caalim ijtamaca fiika asharu kulluh caalim kasta ruksadiisa haddaad qaadato shar oo dhan baa kugu soo ururaya shar oo dhan ayaa kugu soo ururaya ibnu cabdilbar wuxuu odhanaya alkhilaafu laysa bixujatin cinda axadin calimtuhu khilaafku xujo ma aha cid aan garanayo axad aan garanayo culammada ka mida agtiisa xujo maaha masalada khilaafiga lama odhan kaa doontaan qaata fain tanaasactum fii shayin fakhuduu aya qawlin shi'tum miyaa la yidhi war sidaa akhridaan fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi walrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir wama ikhtalaftum fiihi min shayin waxaad doontaan iska qaato iska doorta miyaa la yidhi wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah khiyaar ma jiro la khiyaar marka in la yidhaahdo mas'aladu waa khilaafi oo si waliba iska furan tahay sax ma ah haa intaan qofka xuja soo gaadhin oo daliil loo caddayn oo xujada lagu oogin ciduu isleeyahay cilmi iyo diin ahaanba uu ku kalsoon yahay waa qallidan karaa waa jirta taas hadduu ruuxu nadar leeyahay oo adilada iyo uu garan karo oo fahmi karo marka horeba taqliid inuu la yimaado ma ahee waa inuu qowlka ashbah bilkitaab waassunna waa inuu qaataa oo ilaahayo rasuulkiisa u celiyaa oo ka ugu dhow ku camal fala khulaasadu waxay tahay aan u soo noqda masaladeen masaladu mar hadday tahay masaa'il khilaaf ka mid tahay ruuxii aan waxba u caddaan xujana lagu oogin ama ijtihaadan sidan ay ula muuqatay khilaafkeeda wax u caddeeyeyna aanu jirin amaba markaa xujo soo gaadhay ayna jirin laakiin culammada tidhi uu qallitay taqliidkaasi wuxuu u noqonayaa mid saa'iq u ah laakiin marka loo caddeeyo ay masalada quwadeedu u caddaato qowlka kale inuu xoog badan yahay inuu iskaga dhego ma aha oo uu yidhaahdo anugu sheekh baan dabada haystaa waan qallidanayaa man qallada caaliman laqiya allaha saaliman kii caalim qallitaa ilaahay wuxuu la kulmayaa isagoo nabad galay hadalkaasi itlaaqiisa maaha faqawlu man qallada caaliman laqii allaha saaliman faghayru mutlaqi saaxibulmaraqi waa ka odhanaya qowlka la yidhaahdo man qallada caaliman laqiya allaha saaliman faghayru mutlaqi itlaaqiisa maaha saalim isagaan ahay inu ilaahay la kulmo waa dhici kartaa qad wa qad shakhsiga kale wuxuu tilmaamay ibnu cabbaas iyo caaisha khilaafkay isku khilaafeen mas'alada ru'yada ka warran hadduu shakhsi ku dhiso khilaafkaas inaan dhibi ku sugnayn ictiqaadka in lagu kala tago caqiidooyin kala duwan la qaato jawaabtu waxay tahay waxaa kala duwan daqaa'iqu masaa'ili alcilmiya masaa'isha cilmiga daqaa'iqdeeda iyo cunwaanka masaa'ilu ictiqaad maa laysku khilaafi karaa oo cunwaan weyn layska dhigto haddii masaa'ilu ictiqaad laysku khilaafi karo bi hada alcunwaan bi hada aliطlaaq maxaa lagu haystaa firaqa muxuu nebigu u yidhi alkhawaariju kilaabu nnaar muxuu nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam alqadariyatu majuus hadi lumma in mariduu falaa tacuuduuhum muxuu nebigu u yidhi sala allahu aleyh wasalam kulluha fi nnaari ila waaxida muxuu nebigu u yidhi sala allahu aleyh wasalam ida ra'ayta aladiina yatabicuuna maa tashaabaha minhu faulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruuhum wuxuu nebigu u yidhi sala allahu aleyh wasalam inahu yakhruju min di'dii hada qawmun taxqiruuna salaatakum maca salaatihim wa siyaamakum maca siyaamihim yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu xanaajirahum lain adraktuhum laaqtulannahum qatla caad sharu qatla taxta adiimi asamaa tuuba liman qatalahum aw qataluuh wuxuu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam tamruqu maariqa cala xiini furqatin min almuslimiin taqtulhum awla taa'ifatayn bilxaq canaawiinta ballaadhan oo wixii la doono lagu xarayn karo in layska dejista maaha masalada ku saabsan nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaahay ma qalbigiisuu ka arkay mise indhihiisuu ku arkay ibnu cabaas kama sugna inuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay wuxuu ku arkay bicaynay ra'sih hada lam yahbut can ibni cabbaas waatay culamada qaarkood soo naqliyay ijmaaca asaxaaba inaan nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay aanu arkin inay ijmaacu saxaaba ku soo roreen saas aawadee khilaafkoodu wuxuu ku saabsan yahay caaisho iyo ibnu cabbaas qalbiga miyuu ka arkay nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay ra'aahu bifu'aadihi maratayn baa ku sugan fii saxiixi muslim iyo ma arag ma waxay keensanaysaa cunwaan ballaaran inta la dejisto in la yidhahdo caqaa'idda waa la isku khilaafi karaa mushkilo ma leh dariiqaa doonto qaad ya siday suufiyadu yidhaahdaan alturuqu ila allaahi bicadadi anfaas alkhalqi dariiqyada ilaahay lagu gaadhayaa neefaha khalqigu cadadka yihiinoo kale ayay yihiin saasay u badan yihiin dariiq waa waaxid waa ka nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam lagala kulmay waa siraatun waaxid laa uluuf wa malaayiin khata rasuul lahi sala allahu alay slam khatan mustaqiiman wa khata khuduudan can yamiini dalika wa hada sabiil allah wa hadihi qaacidadaa waa la laysku khilaafi karaa mushkilo male haddaad subusha qaaddo iyo haddaad sabiilkan qaaddo waddooyinka shaytaanka haddaad qaaddo iyo sabiilullah haddaad qaaddo mushkilo ma kale le mid walba ilahay baad ku gaadhaysa saasaa ka dhalanaysa hadalkooda ka laazimaysa waxaa dhici karta in la yidhaha laazimu alqawli laysa biqawl ya laakiin ogow marka laleeyahay leeyahay laazimu alqawli laysa biqawl oo aqwaalu naaska laga hadlaayo nusuusta aan laga hadlayn maqaamulistidlaal marka la joogo iyo maqaamulmu'aakhado marka la joogo waa kala duwantah culammadu markay hadalkan leeyihiin muraadkoodu wuxuu yahay qofka laasimulqawlka inta loo qabto haddii gaalnima ka dhalanayso laguma gaalaysiinaayo hadduu cuquubo keensanayo waxaa ka laazimayaa ciqaabtii lagu qaadi maayo laakiin baabulistidlaalaat marka la sheegaayo qowlka daciifka ah ama baatilka ah butlaankiisa caddaynta la caddaynaayo waa loo qabanayaa qofka si loogu caddeeyo inuu qowlkiisu baatil yahay waayo qaacidadu waxay tahay maa lazima minhu baatilun fahuwa baatil wixii baatil ka laazimaa waa baatil wixii baatil ka laazimaa waa baatil waxaa lagu ifsanayaa baatilka ka laazimaya daraaddeed ku ka laazimay inuu la mid yahay markaasaa loodhanaya laazimka ka laazimay waa baatil faalmalzuumu milu lianna maa lazima minhu baatilun fahuwa baatil labada masalena waa kala farqiyey sheikhulislaam ibnu taymiya istidlaalaadka la deliishanaya waxaa loogu caddaynayaa butlaankeeda laasimka loogu caddaynayaa walow yaan laguba ciqaabin waxa ka dhalanaya gaalnima hadday ka dhalanayso yaan lagu gaalaysiin laakiin shaygii hadduu baatil ka laasimaayo dhabna ay tahay baatilkaasi inuu ka laasimaye wax la ismoodsiinayo aynay ahayn ee xaqiiqatan uu ka laazimayo ka uu ka laazimana ilaaba ilaaba inuu baatil noqdaa waayo ma dhici karto isagu inuu xaq noqdo laazimkiisuna inuu markaa noqdo baatil wax dhici kara maa shareecadii lagama helayo qowl xaqah oo laasimka ka dhalanaya ay dhab tahay inuu baatil yahay laasimkiisina uu yahay aan la mancin karin inuu laasimkiisi yahay haddana maca daalik laasimkii oo baatila isagu oo xaq yahay misaal shareecada loogama soo helayo khilaafka ibnu cabbaas iyo caaisho ku saabsani calaa kulli xaal wuxuu ku urursan yahay mas'ale farciya masalada farciga waxay tahay nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaahay qalbigiisa miyuu ku arkay mise kuma arkin waa jirtaa mas'ale cilmiya oo aan camaliya ahayn inay tahay laakiin masaa'iluictiqaad baa laisku khilaafaya cunwaanka inay qaadanaysa maaha wallahu aclam sheekhu waxa uhi raximah llah wataacatu liuli lamri ma kaana cinda allahi caza wajalla mardiya wataacatu liuli lamri ayuu calaynaa korkeenna waxa saaran ataacatu ateicitaan la ateecayo liuli lamri cidda amarka u ehelka ah ee u saaxiibka ah ee madaxda ah marka calaynaa baa loo qadarayaa si waxa weeye altaacatu iyo wajtinaabu iyo watarku iyo watawbatu intuba ay noqdaan iyagoo isku cadfan yani waxa weye ka hore noqday mubtade kuwa dambena lagu cadfo dariiqiisa raacaan wa calaynaa korkeenna waxaa saaranoo waajib ku ah altaacatu liuli lamri ateecitaanka la ateecayo ululamriga cidda amarka muslimiinta u ehelka ah ee u saaxiibka ah ee mas-uuliyadda haysa adeecitaanka la adeecayo waxay ka mid tahay waxyaalaha inagu waajibka fii ma kaana cinda allaahi caza wajalla mardiya lagu adeecayo wixii ilaahay agtiisa ahaaday mardiyan mid laga raalli yahay ahaaday waijtinaabu maa waxaa kaloo korkeenna ku sugan kii in laga dheeraado kaana ahaaday cinda allahi ilaahay agtiisa muskhitan mid cadhag gelinaya ahaaday ilaahay isagana in laga dheeraadaa waajib bay inagu tahay wa tarku alkhuruuji cinda tacadiihim waxaa kaloo waajib inagu ah in bixitaanka laga tago ee lagu baxaayo cinda tacadiihim markay xadgudbaan agteeda wa jawrihim iyo dulmigooda ay la yimaadaan jawrku waa dulmigee agteeda watawbatu ila allahi caza wajal waxaa kaloo inagu waajiba in ilaahay aynu u toobad keenno xagga ilaahay u noqonno kayma yactifa bihim calaa raciyatihim kaymaa yactifa bihim suu marka weeye ilaahay ugu iiliyo yani oo naxariis iyo marka waxa iilasho uu geliyo calaa raciyatihim raciyadooda inay u naxariistaan inay cadaalad u sameeyaan inay marka u turaan yani umuuraha noocaas kaymaa yactifa bihim ama kaymaa yactifu haddii la yidhahdo maadu hadda ma kafinayso oo camalkii markaa ma celinayso waa kaymaa yactifa haddii la yidhahdo waa celinaysaana waa kaymaa yactifu yani saasay noqonaysa suu marka waxa weeye oo ilaahay markaa raxmadu u geliye iyo turaale madaxda u geliyo oo cadaaladda uu eeliyo ay u turayaan oo u naxariisanayaan oo insaan la sameeyaan marka towbadda la toobad keenayo waxay sababaysaa dee inuu ilaahay yacni markaa tudhaale iyo raxmad uu u geliyo madaxda raciyadooda u geliyo iyo shacabkooda mas'alada uu halkan sheikhu kaga warramaya waxay ku saabsan tahay madaxda iyo atiicitaanka la atiicayo usuusha ahlu sunnati waljamaaca waxaa ka mida daacada la ateecaayo ulul amriga ama madaxda la ateecaayo madaxda muslimiinta oo lagu ateecayo wixii aan macsi ahayn waxay ka mid tahay usuul ahlisunnati waljamaca yaa in lagu sabro dulmigooda lagu sabro oo aan lagu bixin oo wax khuruuj la yidhaahdo aan lala iman macsidana aan lagu ateecin aan lala dagaalamin aan lagu bixin ilaahay loo toobad keeno waajibku waa saas madaxda marka hore siday ku noqdaan madax dariiqee uu ulul amri ay ku noqonayaan ahlucilmigu waxay sheegeen saddex dariiq ayay ku timaadaa madaxnimadu inay ciddaasi ulul amri tahay waxay ku timaaddaa dariiqu alikhtiyaari waalbayca dariiqa doorashada dadka ahlulxalli waalcaqdi ahi ay ciddan doortaan lana baayactamaan waa ariiqu likhtiyaari waalbayca la yidhahdaa ikhtiyaar ikhtiyaarkaasina wuxuu ka dhacayaa ummadda cidda waxna u xidha waxna u furta ahlu lxalli waalcaqd kaasi waa ariiq ariiqa labaad wuxuu yahay waa ariiqu listikhlaaf aw ilcahdi aw ilwasiya saddexda tacbiirba waa laga cabiraa xaakimkii hore sharciga ahaa inuu taladii xaakim kale ku wareejiyo markuu dhimanayey ou yidhaahdo hebel baa idin madaxa oo dardaarmo oo sidaa kula ballamo cahdi waa laga cabbiraa wasiyo waa laga cabbiraa istikhlaafna waa laga cabbiraa waa tariiq labaad tariiq saddexaad waa tariiq daruura keensatay laakiin wakhtiyadii selafka dhacay selafkuna ku ijmaaceen haddii shardigeedu sugnaato in madaxtinimadii ku sugnaanayso waa ariiqu alistiilaa'i waltaqallub waa dariiqa maroorsiga iyo xoog xoogga markaa ku sugnaaday inuu xukunkii maroorsado xoog ku qabsado iyo awood oo dadkii ayuu markaa u xoog sheegtay waa la dagaalamay yacni waxa weye takallub buu sameeyey uu isagu u khaalib noqday oo gacan sarreeyey dariiqu alistila watakhallub baa la yidhahdaa aan ku horrayno dariiqu alikhtiyaar waalbayca ikhtiyaarkiiyo baycadu waxay ka dhacaysaa dadko dhan ma aha waa ahlulxalli waalcaqd ahlulxalli waalcaqdi yaa la yidhahdaa ahlucilmigu waxay yidhahdeen ahlulxalli waalcaqdi waxaa la yidhaahdaa dadka asxaabu shawka ah iyo dadka wujahada ah ee dadka agtooda magaca ku leh iyo dadka culammada ah iyo dadka awoodda haya ee asxaabu shawka ah ee ummadda markay doonaanna dagaal gelin kara markay doonaanna nabad u gunti kara dadka qabqablayaasha ah wujahadii waxaa soo gelaya madax dhaqameedyada ayaa soo geliya asxaabulamwaalkaa soo geliya dadka agtooda magaca iyo maamuuska ku leh ee dadku ay qadarinayaan isu soo taagayaan alwujaha ahlu shawkana waa cidda awoodda leh ee ciidamada u talisa iyo culammada intaasaa waxaa la yidhaahdaa ahlulxalli waalcaqdi xalli waa maxay waa furis caqdina waa guntin ummadda waxna waa u xidhaan waxna waa ka furaan heshiis bay cid la geli karaan waa dagaal gelin karaan cid bay la nabdi karaan ummaddu tabac bay u tahay ahlu xalli waalcaqdi kuma jiraan dumarku walow markaa dumarku caalimaadba ha noqdaan ahlu xalli waalcaqdi ma soo gelayaanoo baabkan ku saabsan eh, baycada iyo doorashada markaa madaxda la dooraayo waxba laga su'aali maayo waqarna fii buyuutikunna ayuu ilaah yidhi waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati alula ariiqa alikhtiyaar waalbayca waxaa ku sugnaatay khilaafadii abubakar saqiifatu bani saaciday fadhiisteen haalibkii saxaabadu markay halkaa fadhiisteen badankoodii ama haalibkoodii iyo majooratigoodii halkaasay kula baayactameenoo ku doorteen abubakar gabadh quri ma joogin lama odhan xataa ummahaatulmu'miniinku dumarka kale lama mid aha lastunna ka axadin min annisaa'i in ittaqaytun ilaahayna waa ka baqeen lama odhan yaga inoogu yeedha aan wax weydiini gabadh quri ma joogin saxaabadu waa ka fiqi badnaayeen inay yidhaahdaan dumarka ayaa mas-uuliyadda cidda noqonaysa muslimiinta u tarinaysa muslimiinta u tarinaysa in la dooranaya waa ka fiqi badnaayeen saas sidii baa baycada lagula galay abubakar lamana shartiyo dhammaan ahlulxalli waalcaqdi inay isku wada waafaqaan ama dhammaan ay wada joogeen haddii khaalibkooda ay joogeen waa kifaaya saas aawoodee afraad baa maqnaa yacnii saxaabadii qayb ka midi waa maqnay oo cali ibnu abi aalib wuxuu ka mid ahaa qoladii aan joogin ayuu ka mid ahaa haddana waxa weeye uma baaqan baycadii abubakar lala baayactamayee la dooranayay uma baaqan dib buu ka soo haleelo mar dambe bacda shuhuur ayuu isaguna la baayactamay abubakar xaalad markaa jirto uu qadarinayeyna waa jirtay waa tii zawjadiisa oo faatima ah faatima binti rasuul sala allahu wasalam iyo abubakar markiiba iskhilaafeen ay faaduma doontay oo tidhi dhaxalkii aabbahay ha lay siiyo abuubakarna uu ku yidhi nebiga lama dhaxlo arrinkaasina arrin ay faadima hore u maqashay may ahayn markiina sax ulama muuqan marka way cadhoota marka taas ayaa jirta oo xaaladdaasu qadarinayay isaga laftiisuna isagoo maqan in arrinkii la dhammeeyo waxbuu ka gansaday waxbuu ka tirsaday markii faatima ay dhimatay bacda shuhuur ayuu baycadii la galay abubakar dariiqa labaad waa dariiqa ku saabsan dariiqulcahdi ama istikhlaaf ama wasiya waxaa isagana ku sugnaaday khilaafadii imaaradii cumar baa ku sugnaatay oo abubakar markuu sakaraadayey ou arkay inuu dhimanayo wuxuu ka baqay muslimiintu inay iskhilaafaan oo tafaraaruqaan dabeedna wuxuu is yidhi madax la'aan ha uga tegin mas-uuliyaddii wuxuu ku sii wareejiyey cumar ou idhi cumar baa idin amiira isagaa khaliifa idin saxaabaduna wax wara kamay soo celin waa lagu ijmaacay xaquma lihid lama odhan laguma inkirin waa dariiq labaad cumar markii la dilay ou arkay nabarkan inuu u dhimanayo waa kii yidhi haddaan istikhlaafo waxa istikhlaafay mid iga khayr badan oo abubakar ah aanuu khaliife iga dhigay haddaan ka tago aanan istikhlaafinna waxa ka tegey mid iga khayr badan oo nebi maxameda calayhi salaatu wasalaam maaa labada mid walba cid iga khayr badan baa samaysa waxay markaa ula muuqatay inaanu kana wada tegin oo faraha ka qaadin oo ikhtilaaf buu ka baqan iyo tafaruq iyo kala tag iyo amarka muslimiintu inuu burburo umuurahoodii amarkoodu burburo inuu mas-uuliyaddii qaado isaguna oo uu yidhaahdo hebel baan mas-uul ka dhigay inuu yidhaahdana taasna qudheeda ma jeclaysan dariiq labada u dhaxeeyuu la yimi oo uu yidhi lix shakhsi ayaa ahlu shuura ah oo arrinkaa ka tashanaya lixdaa saxaabi bay dhex taallaa mid ka mida yaga ayuunbaa noqonaya amiirkii cid kale uma gudbayso lixdaasina waa lix casharatulmubashariin biljanna ka mida waa lix nebigu u dhintay isagoo ka raalli ah calayhi salaatu wasalaam tobankii jannada loogu bushaareeyeyna markaa waxaa ka nool toddoba ayaa ka nool mid ka miduu ka reebay inuu qaraabo la yahay daraaddeed cumar wuxuu doonayey eed xagga qaraabadiisa ku saabsan innaba inaan laga dareemin oo lagu eeday xataa cid baa ku tidhi maad cabdulahi bni cumar ka dhigti reer khataab nin baa ku filan buuri khayr iyo sharba waxay lahayd ninkaasaa u soo maray saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nufayl weeye saxaabiga toddobaad ee casharatu almubashiriin biljanna markaa ka noolaa abubakar hore u dhintay abu cubaydana hore u dhintay cumarna waa kan markan shahiidnimo qaadanaya saddex baa markaa tegey saciid ibnu zayd cumar ibnu khataab aabbihii buu ilmaadeer ruma ay ahaayeen marka adeer in adeer buu ahaa waa cumar ibnu khataab ibnu nufayl iyo saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nufayl mar labaadkana faatuma binti khitaab ayuu qabay waa seedigii marka qaraabada uu leeyahay daraaddeed ayuu isaga uga leexiyey oo aanu kuba soo darin xataa goob jooga kama dhigin lixdii naasoo idin taallaa buu yidhi cabdulaahi bnu cumar waa idinla joogayaa goob jooga weeye laakiin arrinka waxba kuma leh laakiin waa goob jooge haddaa laakiin saddex iyo saddex noqotaan wuu idinkala arjixi karaa culammadu waxay yidhahan ka tacsiyati lahu ayuu saa u yidhi sida riwaayadaba lagu soo wariyey akhiiran waxay noqotay in cuhmaan ibnu cafaan la soo saaro oo ay doortaan qisay leedahay doorashadiisu iyo sida ay ku dhacday halkaa waxaan baraarujinayaa waxyaalaha caanbaxay waxaa ka mida oo mashaayikhda qaarkood sanad yadayn lahayn soo naqliyeen in la yidhi cabdiraxmaan ibnu cawf markii arrinka isaga lagu wada wareejiyey dadkoo dhan buu maray xata anisa wasibyaan wax kale iska daaye dumarkii carruurta waa soo weydiiyey markuu masxi taama sameeyey oo ila carruurta u gaadhay oo u arkay inay dadku u badan yihiin cusmaan ay u badan yihiin oo cidda kaleba ay yar tahay sida kale sheegaysaa ayuu markaa cusmaan ugu dhawaaqay oo la baayactamay waa jirtaa dad inuu tala weydiiyo riwaayaadka qaar waa ku soo arooreen laakiin warka sheegayo ku saabsan xata nisaa wa sibyaan baa la soo weydiiyey wax sugan maaha ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen asal inayn lahayn asal inayn lahayn bay sheegeen akhbaaraha tawaarikhda waxyaala badan baa la iska sheegaa nakaaradeeduna waaba iska muuqataaba dee sibyaantu mucod bay leeyihiin oo wax doorashaa laga garanayaa hadalkoodu ma ictibaar buu leeyey xaggee shareecada lagu arkay meeluu ictibaar ku leeyahay oo waxa weeye yani iska daa mas-uuliyadda guud wax ku saabsane ya waxyaalaha kale dadka kale ku saabsan yani in la ictibaarinayo oo la odhanaayo waxa waa ka raalli iyo waxa waa diidan yihiin maalkooda iminka ay leeyihiin waa bixiyeen ma la odhan karaa waa ku raalli noqdeen ma la odhan karaa lama odhan karo maalkoodii baa loo hayaa walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii axsan walaa tu'tuu sufahaaa amwaalakum markaa nakaarada ku sugani way iska muuqataa ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen qisada noocaasi inay aad iyo aad u liidato ayay markaa sheegeen qaarna waxaabay ka cabireen laa asla laha asal ma leh bay ka cabireen waxba tari mayso caalimkan iyo caalimkan iyo caalimkan baa sheegay waayo sheegista ay sheegeen oo qasaska noocaasoo kale ay soo arooriyeen dee xukum laguma binayn karo haddii wixii xukum lagu binaynaayo waxay u baahan tahay hubuut waxyaalaha caynkaasoo kale ah yani waxa weeye xukum sharciya in la yidhaho waa lagu binaynaya waa lagu dhisayaa oo deedna marka siday qaarkood ay kutubaha qaarkood ku qorqoreen ama rasaa'il ay ku qoreen ay yidhaahdeen taasi waxay ku tusinaysaa in weeye intikhaabaadka iyo doorashooyinka hadda la yaqaano oo kale in marka halkaa laga cuskanayo loo miskaansanayo oo maadaama dadkii oo dhan uu wada maray oo cid u dhaafay ayna jirin xata nisaa wa sibyaan dee doorashadii cumuumu la odhanayo mid waliba waxbuu dooranayaa rag iyo dumarba mid weyn iyo mid yarba mid safiihiyo mid wax garanayaba mid ahluxalli waalcaqdi ah iyo midaan ahaynba yacnii ayaa xuja ugu jirtaa oo laga deliishanayaa dee waa arrin aan saxnayn weeye asbit alcarsha suma nqush dariiqa saddexaad wuxuu yahay waa dariiqa ku saabsan alistiilaa wataqallub dariiqaa marka hore in la sameeyaa ma bannaana oo in la maroorsado xoog lagu qabsadaa mid bannaan maaha laakiin haddii ay dhacdo culammadu waxay yidhaahdeen hadday dadka racyad u noqdaan ou amnigii sugo amnigii dabdiyo dadkiina shacab iyo racyad u noqdaan taladiiyo amarkiiyo awooddiina gacantiisa ku ururto wastatabba lahu alamru wadabada alamna xaalka noocaasa saara wuxuu noqonayaa imaaman ama xaakiman xaakim buu noqonaya xaakim sharci ah waayo isagoo awooddu gacanta ugu jirto oo aan markaa dagaalkii weli aanu baaqi ahayn ee awooddiiba gacanta u wada gashay dadkiina racyad u noqdeen amnigiina u sugay haddii la yidhaahdo imaam ma aha maxaa ka dhalanaya ha lagu baxo dee lagu baxayaa tuu markii hore baxay miya ka awraysinta waxaa ka imanaya ha lagula dagaalamo ha laga tuuro lamana oga in laga qaalib noqon doono fasaadna waa ka imanaya iraaqatu dimaa baa ka imanaya burbur baa ka imanaya ka dambe imanayaana inuu ka khayr badan yahay lama ogaa waxaaba laga yaaba inu ka daran yahay saas aawoodee lidaruura loo saxiix gareeyey wakhtigii salafkeenay dhacday yanii lidaruura ayaa ta noocaasa loo saxgareeyey yuktafaru fi dawaami maa laa yukhtafaru fi libtidaa waxaa lagu cafiyaa lagu dhaafaa daa'imista shaygu daa'imaayo waxaan lagu dhaafin bilowga la bilaabaayo ashyaada qaar baa in la bilaabo aan la oggolayn laakiin haddii ay dhacdo daa'imitaankiisa aan la diidayn yuktafaru fii xaali alibdiraar maa laa yuktafaru fii xaali alikhtiyaar waxaa la eegayaa un mar haddii hadda taladii amarkii uu hadda hayo amnigii u sugay dadkii racyadiiyo shacab u noqdeen xaalka noocaasa lidaruura ayaa loo sax loo saxiixinayaa xaakimnimadiisa inuu xaakim yahay mar hadduu asalka islaamnima u sugantay culammadu waxay ku soo naqliyeen saddexda dariiqba ijmaac ay salafka ku ijmaaceen dariiqa koowaad dariiqa labaad dariiqa saddexaad xataa daruurada inta mid walba ijmaac bay ku soo naqliyeen culammadu kutubta markaa ka hadasha asiyaasa sharciya ama alaxkaam asultaaniya ka hadashaa saddexdaa dariiq bay sheegaysa yani maawardiga iyo ibnu jamaaca iyo marka waxa weeye abu yacla iyo kutubahay qoreen iyo kutubaha la midka ah waxay ku gaabsanayaan saddexdaa ariiq xataa kutubulfiqhi waxay qoraysaa saddexdaa ariiq bay qoraysaa saddexdaa ariiq bay qoraysaa dariiq kaloo intaa ka soo hadhay in la odhanaayo ulul amri baa ku sugnaanayo xaakim buu ku noqonayaa haddii aan aynay dhicin inuu waxa weeye markaa taa ku saabsan dadka inay racyad u noqdeen oo awooddu gacanta u gashay wastataba lahu alamnu haddayna raacin ma noqonayo hadda intikhaabaadka la yaqaano ee dimuqraadiyaddu ay sameeyaan waa dariiq gaalo laga soo qaatay waa dariiq aan sharci ahayn waa dariiqaan bannaanayn mafaasid fara badanna waa koobsanayaa oo dhibaatooyin badan baa ku jira mukhaalafaad badan oo sharciyuu leeyihi iraaqatu dimaana waaba ka dhalataa mararka qaarkood fitnadii jazaa'ir waxay ku timi bisabab alintikhaabaat fasaad badan bay xambaarsan tahay dadkii ahluxalli waalcaqdi ahaana sida iyagu dooran lahaayeen si khilaafsan baaba soo baxaysaa markii waxa weeye markaa ciyaada suuqii iyo cid waliba ay gashay oo la yidhi waxa weeye dumarkii soo baxa oo codeeya oo la yidhi markaysagaa mid walowba kalow qaangaadh ma tahay haddaad qaangaar tahay ku rid aan wax loo kala eegayaa jirin dee dadka wax garadka ah hadday cid xataa doonayaan dadka aan waxgaradka ahayn cidi hadday duufsato ciddaas ay iyagu wataan dadka aan waxgaradka ahayn baa soo baxaysa fasaado fara badanna waa xambaarsan tahay madaad baa risaale ka qoro markaasuu wuxuu yidhi konton mafsaday leedahay intikhaabaadka dimuqraadigu markaasuu kontonkii mafsadaba tiriyey wadaad kaleoo qorada u dooda ka mid a ayaa wuxuu idhi kontonkuba way jiraan laakiin waxaan ku dari karaa buu ihi xataa boqol kalan ku dari karaa buui boqol iyo konton mafsilaan gaadhsiin karaa waxaa ku sugan haddana macnaheedu ma aha inay xaaraanta inay bannaanayn hadda ka warran wuxuu qirayaa kontonka mafsadaba inay ku sugan tahay wuxuuna leeyahay boqol kalaan ku dari karaa oo mafsado markaasay noqonayaan boqol iyo konton mafsado oo dhibaato haddana macnaheedu ma aha buu ku leeyahy inay xaaraanta inay bannaanayn oo shay boqol iyo konton mafsado leh oo haddana shareecada ku bannaan ma la heli karaa waa cajiibba dumarkii mas-uuliyaadka inay qabtaan oo iyagu madax noqdaan shareecada dalla kuma leh addiladuna waa diidaysaa waa ka hor imanaysa wadaad casrigan joogay baa wuxuu doonaayey inuu u doodo dumarkii inay madax noqon karaan xilalka guud inay qaban karaan madaxweynayaal inay noqon karaan jagooyinka ka hooseeya inay qaban karaan dabeedna waxaa ishkaal geliyoo dhunta u galay xadiiska lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a xadiiskaa bukhaari saxiixa ku soo wariyey markuu xadiiskaasi ishkaal geliyey oo ka hor yimi ayuu wuxuu is yidhi xadiiska meesha ka leexi dabeedna wuxuu yidhi xadiisku waa mawduuc waa abuur maca kownihi fii saxiixi albukhaari wa talu sabi maa maxay muxuu mawduuc ku noqday bisababi saxaabiyihi saxaabiga soo wariyey aawadii buu xadiisku mawduuc u noqday waayo saxaabiga soo wariyey waa faasiq shakhsiga caynkaa yidhi hadda wuxuu ahaan jiray sheikh wanaag lagu yaqaano iyo cilmi oo waayadii hore ka ahaan jiray jaamica islaamiya asaatidadii qadiimka ahayd ka mid ahaan jiray asheekh cabdulmuxsin alcabaad wuxuu yidhi saxaabiga uu tacniyey ou yidhi waa faasiq abibakra nufeyc ibnulxaaris markaan maqlay sharaa'idaduna ay qoreen warkaasina uu soo duulay waa la itisaalay buuhi waayo waxaan aqaanay bu ihi qabla arbaciina sana isagoo ustaad ka ah jaamica islaamiya waxa ihi warkaasi miyuu kaa sugan yahay fa ajaaba binacam wuxuu yidhi haa o maxaa kuu kalifay inaad tidhahdo abibakra waa faasiq waxuhi waxaa igu kallifay qadfi uu zina ku ganayo mukhiira waa kii la yimi afartii markhaati oo dhammaystiranna ma helin waa tii cumar jeedlay marka waa faasiq aayaddan u deliishada waxaan ku idhi xadiiskan cid tidhi waa mawduuc oo kaa horraysay ma maqashay wuxuu idhi maya sacjib maaha xadiis culammadu qabuul kula kulmeen inuu qarnigii shan iyo tobnaad soo baxo shiikh odhanaya xadiiskani mawduuc buu ahaa saxiixaba ha ku sugnaadee afar iyo tobankii qarniye ka horreeyeyna cid sidaa tidhi aan la haynin yada lafteedaa waxay tahay dalaal risaaluu ka qoray cabdimuxsin cabbaad uu ku daafacayo abibakra masalada xadiiskan uu kaga hadlayo addifaac can asaxaabiyi abi bakra wuxuu odhanayaa sheekh xanafiya ayaa wuxuu wax ka sheegay abi hurayra markaasaa waxay culammada qaarkood ka yidhaahdeen waa wasiilatun sayi'a ligaayatin sayi'a wuxuu wax uga sheegay xadiis inuu soo wariye khilaafaya dee madhabkiisa markaas si uu xadiiskan u duro ayuu abu hureyre yidhi faqiih ma ahayn xadiiskuna dee wuxuu sheegayaa shay qiyaaska khilaafsan saas aawadeed la aqbali maayo isaguna faqiih ma ahayn aduu hadal calaa hada alminwaal ah marka wuxuu soo naqliyey inay culammada qaarkood yidhaahdeen waa wasiilatun sayi'a ligaayatin sayi'a shayga markaa uu la yimi xanafigaasaana ka sahlanayd buu yidhi tan hadda uu wadaa waa wasiilatun sayi'a ligaayatin sayi'a dumarka in loo diilaayo jagooyinka iyo mas-uuliyaadka guud inay qabtaan xadiidkanoo keliya ma aha in loo cuskanayo adillo kaley leedahay oo faa'iidaynaysaa inaan loo oggolayn mawduuca waxaanu kaga hadallay majlis kale oo ku saabsan dumarku ma qaban karaan xilalka guud ciddii u baahani waxay raajici kartaa muxaadarada mawduuca ku saabsan dumarkii iyaga in loo taliyo ayaa laynoo sheegay iyagu inay talinayaan oo amarka leeyihiin laynooma sheegin alrijaalu qawaamuuna cala annisaa lama odhan cagsiga qawaamada inay raggu leeyihiin baa laynoo sheegay walirijaali calayhinna daraja ilaa yidhi hadda haddamaalta dumarkii guryaha ku sugnaadaa la yidhi waqarna fii buyuutikunna waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha haddamaalta wadaad baa wuxuu yidhi haddii dumarku jagooyinka guud ay qaban karaan oo iyagu markaa la qadimaayo la hormarinaya hadda dumar xaafidaadaa jiro oo dee aad markaa qur'aanka u yaqaano rag badan ka badiyee dee masjidkaagamaad imaam uga dhigti ya dumar cajiib ku abaa ah jira qur-aanka ya xataa safkii salaadda waxaa la yidhi yacni wa khayru sufuufi nnisaa'i aakhiruha wa sharuha awaluha base raggii looga fogeeyo raggii waa si looga fogeeyey ayaa saas iyadaa loo yidhi marka mawduuca ee dumarku naftoodayna xataa ayna iyagu meherin karin laa nikaaxa ilaa biwaliyin ya laa tunkixu almar'atu nafsaha walaa tunkixu almar'atu almar'a gabadhu nafteeda ma guuriso ma meheriso maxan yeenay meherinin sharcan ma asaxayso gabadh kalena ma guurin karto markaasaa qaar waxay leeyihin qaadiyad bay noqon kartaa madaxweynad bay noqon kartaa qaar kale waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen imaamada guud baa loo diidayeye dee imaam muslimiintoo dhan u noqonayo ay u noqonayso muslimiintoo dhan inay u noqotaa loo diidayae laakiin bered inay ka noqoto cidi diidi mayse baatil wey waxaas ijmaaca muslimiintu ku ijmaaceen baa u deliila oo marnaba aan la helin gabarh markaa waxaba xilalka iyo mas-uuliyaadkaa qabatay ahlucilmigu waxa ku soo noqliya ijmac ijmac bilmanci bay ku soo rareen calaa kulli xaal muxaadaradaasa ciddii u baahani u laabmi kartaa khulaasadu waxay tahay dariiqyada ay ku timaaddaa waa dariiqyadaas madaxdii markay joogto haddaba asalka islaamnima intay u sugan tahay ama fisqi ama salaax kay doonaanba ha ku sugnaadaane madaxda joogta ayaa la yidhi ateeca marka hore haddii la awoodi karaayo ee la soo saarayo saalix laga dhigo ayaa markaa waajib ku yahay haddii la kari karo laakiin ay dhacdo looma casilayo waa faasiq loo casili maayo ama waa daalim loo casili maayo ama macsiyo iyo fisqi iyo dulmi buu la yimi looma casilayo waxay noqonaysaa wixii aan macsi ahayn ayaa lagu aeecayaa wixii macsi aan ahayn baa lagu aeecaya laakiin macsi in lagu ateeca ma bannaana khuruujka lagu baxayo lala dagaalamayo ama dadka lagu kicinayo iyaduna waxaweye waa mid xaaraanaan bannaanayn jawrkooda iyo dulmigooda sabirka lagu sabraya waa asli min usuuli ahli sunnati waljamaca waa asal asalada ahlusunna waljamaca ka mida weeyi nabiguna wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam xadiiskii cubaada isagoo cubaada ka warramaya hadalka nabiga sala allahu aleyh wasalam wa an laa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan xadiiska saxiixaynka yani nabigu wuxuu na amray ama nagula dardaarmay inaanan talada ku qabsan cidda u helka ah ilaa an taraw kufran bawaaxan gaalnimo cad ina aragtaan mooyaane cindakum min allahi fii burhaan ilahayna aa xujo iyo daliil uga haysaan marka fisqi inuu la yimi ama faasiq yahay ama macaasi samaynayo ama bidco gaalnimada ka sokaysa uu la imanayo looguma baxayo in loogu baxaana ma bannaana waxaanay culammadu ku soo naqliyeen ijmaac imaamu nawowi waa ka odhanaya fii sharxi saxiixi muslim wa ama alkhuruuju calayhim wa qitaaluhum fa xaraamun biijmaci almuslimiin wa in kaanuu dalamatan faasiqiin bixista lagu bixaayo miya bixista lagu baxayo miyaa madaxda iyo dagaalka lala dagaalamayo xaaraan wuxuu ku yahay biijmaaci almuslimiin ayuu xaaraan ku yahay haba ahaadaan qaar daalimiinah oo fasaqa ah haba ahaadaanbe weliba wuxuu ku darayaa wejiga la sheegay miyaa oo asxaabtayada shaaficiye qaarkood ay ku sheegeen fii kutub alfiqhi ay ku sheegeen oo ah inuu fisqiga ku casilmayo hadduu fisqi la yimaado fa qalatun min qaa'ilihi waa qalad ka dhacay cidda tidhi waana sidii muctasilada si waafaqsan buu yidhi wuxuu tilmaamaya fuqahada shaaficiye qaarkood fiqiga inay ku sheegeen fisqiguu ku casilmayaa wejiga noocaasi inuu marduud yaho qalad yahay madhabulmuctasilana uu yahay saasuu sheegaya culamo badanoo kale ijmaacyada soo raray hadduu yahay ibnu mujaahid hadduu yahay bujayrami hadduu yahay shaikhulislaam ibnu taymiya oo tilmaamaya in arrinkii ahlusunnuhu sidan ku istiqraaray oo asal usuusha ahlusunno ka mida uu ka mid noqday hadday tahay ibnu xajar laftiisa oo tilmaamaya arrinka ahlusunna inuu sidaa ku istiqraaray wuxuu sheegaya markii hore dee in markaa yani ay dhacday qaarkood inay baxeen laakiin markii dambe arrinkii ahlusunna sidan buu ku istiqraaray macnaha noocaasu tilmaamaya masaladuna ma aha mas'alo ijtihaad ah waa mas'alatu nusuus waayo adilo badan baa soo aroorto adilada caddaynaysa inay bannaanayn ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan waxaa la mida axaadiista kale sheegaysa in nabigu yidhi waxa weeye khiyaaru a'immatikum aladiina tuxibuunahum wa yuxibuunakum wa yusalluuna calaykum wa tusalluuna calayhim wa shiraaru a'immatikum aladiina tubqiduunahum wayubqiduunakum watalcanuunahum wayalcanuunakum qiila yaa rasuula allahi afalaa nunaabidhum bisayf qaala laa maa aqaamuu fiikum asala riwaaya kale waxay sheegaysaa laa maa sallow ya isagoo shiraarul a'imma nebigu ku sheegay sala allahu alayh wasalam markay yidhaahdeen ma la dagaalannaa wuxuu nebigu ku yidhi maya maa aqaamuu fiikum asalaa riwaayada kalena waxay sheegaysaa laa maa sallow intay tukanayaan ha la intay tukanayaan hala dagaalamin xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey marka haddii la yidhaahdo hadduu faasiq noqdo ama dulmi la yimaado waa lala dagaalamayaa fasaad baa ta kale ka dhalanaya fasaadka ka dhalanaya waa maxay dee dadkii macsuumiin ma aha ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan nebiyaduunbaa macsuumiina haddii kii fisqi la yimaada ama dembi la yimaadaba ama dembi weyn la yimaadaba lala dagaalamo umuuraha muslimiintu inaynay sugnaanin oo istiqraarin ee fawda ay noqdaan iyo isgarabyaac iyo khalkhal iyo amni darro ayaa ka dhalanaya axaadiistii nabiguna sala allahu aleyh wasalam saasay u diidaysaa in lagu baxo lala dagaalamo saasay u diideysaa dadka qaar baa waxay yidhahdeen cidda la yidhaha ku bixinoo ha la dagaalamina waa imaamka guud ee muslimiintoo dhan u wada talinaya laakiin kuwa beledada ka talinaya ma soo gelayaan warkaasi waa baatil waayo ahlucilmigu waxay yidhahdeen asalku wuxuu ahaa muslimiintu marka hore inay nin keliyo madaxa wada yeeshaan kulligood asalku saasuu ahaa laakiin hadday dhici weydo oo ay kala tafaraaruqaan oo beled kastaba uu amiirkiisa gaarka ay yeesho mid waliba halkiisiibuu wuxuu ka yeelanayaa xukma alimaam fii maxalli wilaayati siday ahlucilmigu sheegeen saas weeye alimaam maxamed ibn cabdilwahaab wuxuu yidhi ala'immatu mujmicuuna min kuli madhabin cala ana man tagallaba cala baladin aw buldaanin lahu xukmu alimaami fi jamiici alashyaa a'immadu waxay ku ijmaacsan yihiin madhab kastaba way ku kulansan yihin oo isku waafaqsan yihin cidda taqallub samaysoo beled ama buldaan u haalib noqoto u gacan sarraysa amnigii yacni saa ku dabdida taladu gacanta u gasho lahu xukmu alimaami fii xukumka imaamku yeelanaya ashyaada dhammaantood walowlaa daalika ma istaqaamat iddunya haddaan sidaasi jiri lahaynna adduunyadu ma hagaagteen lianna annaasa min zamanin baciidin qabla alimaami axmada ilaa yowmina haada ma ijtamacuu cala imaamin waaxid walaa yacrifuuna axada min alculamaa'i dakara ana shayan min alaxkaami laa yasixu ila bilimaami alacdam yacni waxa weeye dadku wakhti dheer laga soo bilaabo wakhtigii imaam axmed hortii ilaa maanta laga soo gaadho imaam qura kumay kulmin ee a'immo mutacaddidaa jiraysay mana garanayaan axad culammada ka mida oo yidhi shay axkaamta ka midii asixi maayo imaamulacdam oo la helo mooye axkaamihii imaam ku xidhnaa beled kastaba ka jooga ayay noqotay inuu ku xidhan yahay ou fulinayo hadalkaasi wuxuu ku yaallaa addurar isaniya mujalladka sagaalaad safxadda shan ayuu ku yaallaa sidaa uu sheegay baynay culammadu marka ay tilmaamayaan oo ay sheegayaan saasay sheegayaan marka in la yidhahdo waxay ku gaar tahay imaam acdam saxiix maaha saxiix maaha bacdibaa waxay yidhahdeen marka leeyahay xukaamta iyo madaxda ha ku bixina waxaa loo jeedaa madax cuduul ah ee kuwa fasaqadee a ah loogama jeedo hadda axaadiistaynu akhrina maxay tahay ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan laa maa sallaw shiraaru a'immatikum baa lagu magacaabay halaaku ummatii biaydii ugaylimatin min quraysh ummaddaydu waxay ku halaagsamaysaa wiilal quraysh ah gacmahood markaasaa lagu yidhi rasuulka ilaahay ow ma la dagaalannaa ama cibaaro ku dhow markaasuu yidhi low anna annaasa actazaluuhum yani waxa fiican in laga dheeraado aan markaa lagu qabsan arrin yani haddii aa laga ictizaalo sharkoodii waa laga badbaadaya macnuu saasuu dhacay xadiisku muxuu sheegayaa laa maa aqaamuu fiikum asalaa xadiiska kale wa ra'aytum min wulaatikum shayan takrahuunahu fakrahuu camalahu walaa tanzicuu yadan min taaca ma wuxuu iska nacayaa waxaa laga tilmaamaya macaasi baa looga jeeda sida xadiis kaleba ku so aroortay in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam alaa man waliya calayhi waalin fara'aahu ya'tii shayan min macsiyati illaah falyakrah maa yaati min macsiyat illaah walaa yanzicanna yaddan min taaca rawahu muslim fii saxiixi ka uu mas-uul u noqdo mid xaakima ama mas-uuli oo arka xaakimkaasoo la imanaya wax macsidii ilaahay ka mid a ha naco wuxuu la imanayo macsida ilaahaya walaa yanzicanna yaddan min taaca qaar baa waxay yidhahdaan xadiiska sheegaya fa in umira bimacsiyati falaa samca walaa taaca haddii macsi la amro maqal iyo adeecitaan ma jiro qaar baa faham qaldan u fahmay oo waxay yidhaahdeen haddii macsiba uu amro dib dambe waxba loogu adeeci maayo waa in laga tuuraa meesha dee muraadka looga jeeda xadiisu saa maaha waxaa loo jeeday khusuuska macsidaasaan lagu adeecayn laakiin wa yutiicu fii maa siwaaha waxa macsida ka soo hadhay waa ku adeecayaa ila yadu macsi maahe waxaa addaynaya xadiidkan falyakrah maa ya'tii min macsiyati illaahi walaa yanzicanna yaddan min taaca rawaahu muslim fii saxiixi xadiiska caddaynaya xadiiska ayaa caddaynaya qaar baa waxay yidhahdeen macsidu way kala duwan tahay ma macsi shakhsigiisa ku kooban mise macsi sharkeedu iyo dhibteedu dadka u soo gudbaayo o u soo tallaabayo tuu naftiisun isagu ku tacadinayo macsi naftiisa ku koobana loogu bixi maayo kaasaana xadiiska lagu xambaaraya laakiin nin dadkii dulminaya oo sharkiisii dadka u soo tallaabayo walow yaanu gaaloobinbe isaga la dayn maayo waa lagu baxayaa axaadiista macsida sheegaysana waxaa lagu xambaarayaa macsi isaga ku kooban oo qaasir isaga ku ah aan dararkeedu ummadda u tacadinayn ya laakiin sidaa ay sheegayaan dee waxay khilaafsantahy axaadiista ilaa an taraw kufran bawaaxan lama kala reebin macsi isaga ku kooban iyo macsi dadka u soo tallaabaysa lama kala reebin gaallimuunbaa bes la sheegay addamata waxaa kaloo caddaynaya xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ee nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam wain duriba dahruka wa ukhida maaluka fasmac wa atic haddii dhabarkaaga la garaaco maanaa dhabarka uu kaa tuman oo xoolahaaga markaa la qaado fasmac wa atic maqal oo atic muslim baana saxiixa kusoo wariyey xadiis kale waxaa ku soo arooray in la tilmaamayo hadday xoolahaaga kaa qaadaan oo ay idin garaacaan faasmacuu wa atiicuu maqla oo ateeca adilada mawduuca ku so aroortay waa badan tahay xadiiskii wuxuu sheegaya muslim saxiixa ku soo wariyey salamat bnu yaziid waxauu yidhi yaa nabiy allaahi ara'ayta in qaamat calayna umaraa'u yas'aluunana xaqahum wayamnacuunana xaqana fama ta'muruna qaala ismacuu wa atiicuu fainamaa calayhim maa xummiluu wa calaykum maa xummiltum yacnii xaqoodii wayna weydiisanayaan xaqayagina waa noo diidayaan maxaadna amraysaa maqloo ateeca buu yidhi yagana waxa saaran wixii lagu kalifay idinkana waxa idin saaran waxa laydinku kalifay xadiis kale waxaa ku soo arooray oo min xadiis cabdullahi bn mascuud oo bukhaariyo muslim ah in nabigu ku yidhi adduu ilayhim xaqahum wasaluu allaha xaqakum xaqoodana u guda xaqiinnana ilahay ka barya macsi in oo nabigu sal allahu aleyh wasalam waxau ihi laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq fain umira bimacsiyatin falaa samca walaa taaca inama ataacatu fi lmacruuf axaadiis badanoo mutacadida mawduuca ku soo aroortay marka wixii macsi ah marnaba lagu aiici maayo marnaba lagu atiici maayo bixista lagu baxaa waxay keensanaysaa dhiigaggii muslimiinta in la fudaydsado dhiigga muslimiintana aad baa loo adkeeyey laa yaxillu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allah ila biixdaa alaas alsayib azani walnafsu binnafsi waltaariku lidiinihi almufaariqu liljamaca wuxuu kaloo nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man ataakum wa amrukum jamiicun calaa rajulin waaxidin yuriidu an yashuqa acasaakum aw yufariqa jamaacatakum faqtuluuh kii idin yimaada iyadoo arrinkiinnu nin ku kulansan yahay oo doonaya inuu jamaacadiinna iyo kooxdiinna kulankiinna kala tafaraaruqiyo faqtuluuh dila riwaayo kale waxay sheegaysaa faman araada an yufariqa amra hadihi alummati wahiya jamiicun fadribuuh bisayfi kaa'inan man kaan masalada dhiigga aad iyo aad baa loo adkeeyey khuruujka marka laga hadlaayo waxaa jira waxyaalo badan oo macna alkhuruuj leh waa masale muhima kicinta dadka la kicinaayo ceebaha madaxda oo dadka markaa lagu faafinayo dadkii oo lagu tirtirsinayo bixista boorinta la boorinayo ceebihiisa iyo caydiisa oo markaa waxba la dhigdhigaayo la shaacinayo waxay leedahay macna alkhuruuj oo bixitaankii la baxaayey bay la macno tahay waxyaalihii dhacay beryihii rabiiculcarabi waxay ku magacaabi jireen magac ay qurux badnaysiyeen bay u bixiyeen waa gugii carbeed kulahaa kacdoonnadii dhacay ee beledada qaarkood ka dhacay yacni masar iyo tuunis iyo liibiya iyo ka dhacay iyo yaman beledadaas ay ka mid ahayn beledada ka dhaceen waxaa lagu magacaabay rabiiculcarabi gaaladu aad iyo aad bay arrinkaa uga qayb qaadanaysa shaydaankii obama waabuu ku faanay waxyaaluhu qabtay inay ka mid tahay arrinkaas inuu aad yo aad uga qayb qaatay waxaanay doonayeen dhammaan beledada islaamka in oodaha loogu rogo ya waxay doonayaan awooddooda in lagu baabi'iyo ayay doonayeen waddannada qaarkoodna waa dhacday awooddoodii dee inay khalaas noqoto baabaaday waxaana la rabaa cid awoodle inay baaqi noqon qaar mudaharadaa lagu kicinayaa qaarna gacantaaba loola tegayaa waddannada qaarkood iyagaa gacanta ula tegey oo burburiyey waddannada qaarkoodna yacni waxay sameeyeen inay kacdoonnadaas ay aad uga qayb qaateen aadna marka waxaa weeye arrinkaa u tirtirsiyeen lacagana ku bixiyeen waxyaalaha mudaharaadadu khayr ma leh shar bay xambaarsan yihiin khayr laga heli maayo khayrna lagama dheefin wax khayroo laga dheefay ma jirto dad fara badan baa ku kadsoomay oo u sacabinayay mawduuca ku saabsan mudaaharaadka muxaadaro ku saabsan marka ayaa jirta oo kollay marka eh, aad ka heli kartaan wakhtiyadii fitnadaasi taagnayd yacni waxa weeye eh, dhacday marka ciddii u baahanay mawduuca mudaaharaadka iyo waxyaalaha markaa mafaasidee ku sugan waxay u raajici karaan yani muxaadarada mudaaharaad ku saabsan websaydada qaar baa ka heli kartaan markay taagnaydee dadku u sacabinayeen baanu gallay dad fara badan waxay islaahayeen khayr bay dhalaysaa ya qaar waxay yidhahdeen xukuumaad baa lagu dhisay war khayr arrinkani dhali maayo war khayr kuma jiro beri dambey ogaadeen inaan khayr ku jirin ya ina alfitnata ida wallat carafaha kullu jaahil ida wallat carafaha kullu jaahil fitnadu hadday jeesato jaahil kastaa waa gartaa allale wuxuu fitnay ahayd maantay qaar badan oo u sacabbinayay shalay ay leeyihiin wax laga faa'iide ma jirto saxaabi ansaarta ka mida ayaa wuxuu yidhi nahaana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam can amrin kaana lana naafican wa tawaaciyat allahi wa rasuulihi anfacu lana rawaahu muslim fii saxiixih rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu naga reebay arrin adduunye ahaanna anfacayey hadda u fiirso wa tawaaciyat allaahi wa rasuulihi anfacu lana ilaah iyo rasuulkiisa inaannu ateecnaa nooga nafci badan shaygaan islenahay nafci adduunya idinku jira adeecitaanka ilahiyo rasuulkiisa aan adeecayno ayaa nooga nafci badan mudaaharaadka wax khayro ku jira ma jiro mudaaharaadkuna maca alkhuruuj in mudaaharaad iyo ictisaamaad iyo kicin iyo tahyiijaad iyo dadka marka waxaa in lagu eh, faafiyo ceebaha xaakimka sidan weeye sidan weeye sidan weeye waxaanuu sameeyey waxaan kanuu sameeyey sidan buu waxaasuu ku kacay waxaan buu lunsaday waxyaalaha in dadka lagu nashriyaa waa fasaad cidda samaynaysaana dembi bay samaynaysaa oo khuruujka haddii la yidhaahdo dagaal in loogu baxaa la diidaye hadalkan la sheegaye ee markaa waxaan laga warramayo maxaa ku sugan waxaa la odhanayaa hadalka hadday nasteexa kaa tahay u tag oo u sheeg laakiin inaad markaa masaajidda kala kacdo ama meelaha dadku isugu yimaadaanee xaakimkuba aanu joogin aad kala kacdo ama markaa waxaa weeye bahalahan fitnada aad ku faafiso oo mashriq iyo maqhrib warkuu ka dhacaayo ta noocaasa mafaasid fara badan baa ku jirta waa midda koowaade waa xanaad xamanayso xantaasina sharcan kuma bannaana waa midda labaade waa ceebihiisiya dadka ku nashrinaysoo aad ku cabbaynayso markaa nacaybkooda waayo nacaybku waa beermaa qofka marka mar walba wax looga sheego waa sidan maantana sidan buu sameeyey maantana sidan buu yidhi maantana caynkan buu falay maantana waxan buu sameeyey maantana waxan buu ku kacay ya dadku waa cabbaysmayaan waxay wasiilo u tahay bixitaankii walwasaa'ilu laha axkaamu lghaayaat laha axkaamu almaqaasid wasiilooyinku waxay leeyihiin ghaayada ay ku gaadhsiinayaan xukunkay leedahay bay leeyihiin haddaan kelmaddu dhicin iyo hadalladu soo bixinna khuruujku dhici maayo ya almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadi yadka maxaa laga hormariyey lisaankaa laga hormariyey soomaalidu maxay yidhahdaan haddaan afku xumaan gacani ma xumaato yacni fitnada marka hore waxaa sababaya hadalka fitnadana isagaa beeraya nastiixadu tariiq bay leedahay laakiin tani waxay noqonaysaa in wara'a dahri yacni waxa weeye dadkii lagu nashrinayo ceebihiisa taasna waa kicin waa tahyiij qolyihii khawaarijta waxaa ka mid ahaan jiray qole la odhan jiray qacadiya culammadu waxay yidhaahdeen sida a'immada qaarkood laga soo wariyey qacadu alkhawaariji akhbasu alkhawaarij khawaarijta kuwa qacadiyada ah waa kuwa fadhi kudirirka ah fadhi dirir khawaarijta yagaa ugu xun yaga ayaa ugu xun khawaarijta markay culammadu sheegayaan qacadiyada waxay yidhaahdeen yagu ma baxaan hub ma qaataan laakiin dadka ayay ku tirtirsiyaan bixitaanka oo u qurxiyaan yuzayinuuna annaasa lilkhuruuj sida xaafid ibn xajar ba odhanaya yagu ma baxaan laakiin dadka waxay u qurxiyaan bixitaanka la baxayo ee lagu baxayo madaxda taasay u qurxiyaan ibnu baaz iyo ibnu cuhaymiin waxay sheegeen laysa min manhaji salaf tahyiiju nnaasi cala alwulaati cala alminaabir dariiqii salafka kama mid ahaa in dadka waxa weeye lagu kiciyo madaxda oo minbarada laga kiciyo oo xumaanaha markaysa markaa waxa madaxda laga sheego mimbarada waxaa la mida meelaha fagarayaasha iyo meelaha markaa waxa weeye bulshada ay joogto isagina aanu joogin dadkii lagu nashrinayo oo lagu faraqayo waxay xambaarsantahay waa fasaad fasaad bay xambaarsantahy saxaabadii waxay ahaayeen axaadiista qaarkoodna laynoogu sheegay in madaxda wax loo naseexaynayo in markaa loo tago loo nasteexeeyo laakiin iyaga dabadooda in ceebahooda laga sheeg sheego tan noocaas iyadu waa fasaad xadiis waxaa ku so aroortay man araada an yansaxa lidii sultaanin falaa yubdihi calaaniya kii doonaya nin madaxa inuu nasteexeeyaa si caddaan u muujinin laakiin si gaara isaga ha ugu sheego hadduu aqbalo aqbal haddii kalena faqad adda aladii huwa calayh wixii saaraa waa gute wixii saaraa waa gute xadiiska ahlucilmiga qaarkood waa saxiixiyeen addilo kaloo la macnina waa jirtaa sida xadiiska saxiixa ay dadka qaarkood ku yidhaahdeen yacnii cusmaan maad wax u sheegtid ama ku inkirtid markaasuu yidhi waan u sheegay oo hoos baan ugu sheegay bimacnaa iyadoo aan cid kale na wehelin ayaan u sheegay si aanan albaab u furin aan noqdo kii ugu horreeye fura albaabka culammadu waxay yidhaahdeen xadiisku saxiixuu ku sugan yahay albaabku waxa weeye waa si calana in loogu inkiro mujaahara ah saas aawadeed culammadu waxay yidhahdeen markay xadiiskaa tacliiqinayaan ama sharxayaan markay albaabkaa dadka qaarkood fureen oo si calana cusmaan loogu inkiray arrimo ijtihaadaada u sameeyey shay ijtihaadi ah ayuu samaynayaa markaasaa dadka qaarkood qoonsanayaan arrinkuna waa ijtihaadi laysa ila si dad ay qaraabo yihiin oo uu khayr ku tuhmaayey inuu jagooyin u dhiibey qaarkoodna markaa wax ka soo muuqdeen ama khamri cab ama wax la mida markii dambena markii wixii u caddaadeen xadkii waa ka oogay kii markaa waxanu ku caddaatay khamri inuu cabbay marka ficillo adigu markaa saasaa dadka qaarkood wax ka tirsadeen tii bay leeyihin maad uga naseexaysid marka wuxuu yidhi albaab aan hore loo furin inaan furo ma doonaya buui marka waxaa u qabtaan haddaanan idin maqashiin inaan u nasteexayn bay idinla tahay buuri laakiin si gaaran ugu nasteexin culammadu marka waxay yidhaahdeen markii dadka qaarkood albaabkaa fureen waxaa ka dhashay in cusmaan baa la dilo ya taasaa ka dhalatay cabdullaahi ibnu cukaym taabicigii la odhan jiray wuxuu yidhi laa uciinu calaa qatli khaliifatin bacda cusmaan khaliifo dilkii kama qayb qaadanayo cusmaan dabadii qaaluu yaa abaa macbad awa acanta calaa dami abaa macbadow dilka cusmaan miyaad kaalmaysoo ka qayb qaadatay qaala innii la acuddu dikra masaawiihi cawnan calaa damih waxaan ku tirinayaa buu yidhi xumaanihiisa in la sheego inay ka mid tahay qayb qaadasho dilkiisa laga qayb qaatay waa ka asaxday inuu saa yidhi isku cilkaanbiyi shakhsiga caadigaa ah marka uu qalad galo wuxuu jecel yahay in gaar loogu naseexeeyo haddaad calan ugu inkirto waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan maxaad calan ugu sheegtay tacamadnii binusxika fi infiraadi shicirkii loo nisbayn jiray shaafici baa laga yaabaa inuu soo qaato walow calan isagoo u sameeyaa laga yaabaa inuu yidhaahdo maxaad calan iigu inkiraysa laakiin madaxda markay tahay wuxuu ku leeyahay waa in la caddeeyaa cala ru'uusi ilashhaad meel walbo waa in laga ridaa bal tii sharciga daliil looga helaayo inaan calan laga dhigin calan baa laga dhigayaa tii kalena waa loo diidanya ka warran tii kalena waa loo diidanya calaa kulli xaal waxyaalaha hadda mudaaharaadka iyo ashyaada la midka ahi waa waxyaalo gaale xaggooda inooga yimi xataa waxyaalaha marka la yidhaahdo axzaab kala duwan dadka in loo qaybiyo oo xisbiyadaasi ay loolamayaan oo waxa weeye markaa xisbiga xukunka haya mooyaane kuwa kalena ay u taagan yihiinoo ceebaha inay sheegaan inay faafiyaan inay waxaweye dadka necbaysiiyaan dariiqada noocaasa wax khayroo ku jiraa ma jiro waa dariiqo gaalo laga soo qaatay maxaanay xambaarsantahy fasaad bay xambaarsantahy ummadda waxa anfacaya in waxa weeye lagu mashquulo in wax laga wada qabto ayaa muhim ah dadka muslimiintana qaar isku mida ay noqdaan wixii qaladana laysaga naseexeeyo laakiin waxa weeye aan markaa tahyiijka iyo kicinta iyo mudaaharaadada iyo waxyaalaha noocaasa yacni waxa weeye aan lagu mashquulin waa wax markaa fasaad xambaarsan khayr kuma jiro waxa laga dheefayaa waa dembi waxa laga dheefayaa waa dembi weeye sharciga wax ku bannaan ma aha in la yidhaahdo yacni waxa weeye mucaarid noqoo yacni wax walba dabagal wax walba soo saar wax walba ku dharecee wax walba yacni markaa la daba taagnow ya haddii waxa weye wanaag markaa la sameeyana yani waxaba iska aamo haddii xumaan markaa waxa weeye wax ka midi soo baxana yacni ku qayli si dadka aad uga reebto ta noocaasi waxay noqonaysaa ariiqadii yani waxa weeye dadka in laysku mashquuliyo ina fircawna calaa fi lardi wajacala ahlaha shiican yastadcifu taa'ifa yani tafriiq ummadda in lagu sameeyo yani waxay qaarkood yidhaahdaan gaalada qaarkood bay u nisbeeyaan sida ingiriiskao kale inay farriq tasud laakiin waxa weye waa arrin fircawni ahoo horreeyey weeye fariq tasud waxay ka soo jeeddaa fircawn bay ka soo jeeddaa ya in ummaddii markaa waxaa la qaybqaybiyo oo layska horgeeyo cadow laysaga dhigo sax ma aha yacni cid xukunka haysa iyo cid aan hayn cidnaba inay ku kacdo ma aha ummadda waa inaan colaad laysu gelin waa inaan markaa waxa weeye walaale inay yihiin waa in markaa dadka la dareensiiyaa waa in dadka laysku wadaa waa in markaa waxa khayrka loo horseedaa waa in wanaagga loo horseedaa ruuxu markuu jagada hayana waa inuu ku dadaalaa wanaagga iyo khayrka waa inuu ku dadaalaa iyo islaaxa waa inuu markaa ku dadaalaa marka aanu haynna jagadu waxa weeye marba dee ruux baa qabta waa inuu marka waxa weeye ku caawiyaa wixii wanaaga waa inuu ku caawiyaa wixii marka khaladana waa inuu uga naseexeeyaa laakiin wixii fasaad keensanaya ama dhibaato keensanaya ama ummadda dhexdooda dhib ku keensanaya umuraha noocaasoo dhan aad iyo aad waa in looga taxadiraa sharciguna wuxuu amray samc iyo taaco wixii aan macsi ahayn cidda taladiiyo xukunka haysa in lagu ateeco ayuu amray waxaana la amray cidda xukunka haysaa mas-uuliyaadka inay markaa weeye eh, ilaaliso oo ay markaa waxa weeye yacni ku dadaasho xaqoodii iyagu markaa inay ka soo baxaan qof weliba xaq buu leeyahay raciyaduna xaq bay leedahay madaxduna xaq bay leeyihiin marka waxa weeye waa in marka xuquuqdii la ilaaliyaa mas-uuliyaddana sideedaba yacni waxa weeye waa arrin laysweydiinaayo wey waa mas-uuliya kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyati midkiin kasta waa raaci waa ilaaliye mid kasta waxaa la weydiinayaa raciyadiisa iyo cidda uu ka mas-uulka yahay ayaa la weydiinaya cidda markaa xil guud qabataa mas-uuliyad weyn baa saaran xisaab weyn baana u taalla oo aakhiro kaga horraysa marka ilaahay waa inuu kaga baqaa mas-uuliyadda kolba intuu hayo hadduu yahay markaa ruuxa ugu hooseeya mas-uuliyaadka cidda haysa iyo hadduu yahay ka ugu sarreeya iyo hadduu yahay yacni kuwa dhexe mid walba shaqada u hayo waa inuu marka ku dadaalaa inuu marka waxaweye ilaaliyo ammaanada yani nusxiga sharciga ilaalintiisa raacistiisa waa inuu ku dadaalaa hadduu qaldamo waa in loo nasteexeeyaa waa in loo nasteexeeya yacnii adduunyadoo aad baa loogu cararayaa mas-uuliyaadka oo loo raadinaya geed gaaban iyo geed dheerba waa loo koraa hadda maaragta sataxrisuuna calayha wa satakuunu nadaamatan yowma alqiyaama nebigu wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam waa ku dadaalaysaan laakiin aakhiro tiiraanyay noqonaysaa laga tiiraanyoodo ayay noqonaysaa hadda maaragta boqorrada qaarkood boqorradii muslimiintaee dee u tarin jiray intee ilaagde beredo dee marka waxaa weeye laga yaabo maanta inay soddon dowladood marka ay ka dhisan yihiin ama dhowr iyo labaatan dowladood ayaa dhammaan hoos iman jiray ya markay qaarkood sakaraadayeen waxay jeclaysteen inaan mas-uuliyadba qaban lahayn waayo wuxuu garanayaa xisaabta ka horraysaa inay badantay ya waxa mas-uuliyadda loo dhigay waa maxay waa lixifdi diin wa siyaasati dunya dad fara badan waxaa laga yaabaa inaynay ogeynba oo markaa xukun aad iyo aad u raadinaya ama ha gaadhaan ama yaynay gaadhinbe waxaa laga yaabaa inaynay ogeynba mas-uuliyadi inay ka saarantay diinta xifdu diin wa siyaasat dunya yacnii diinta in la ilaaliyo iyo adduunyada in la maamulo oo sida ugu wanaagsan loo maamulo aslaxa sida waa taasna waxay ku imanaysaa sharciga in lagu camal falo sharcigii haddaan lagu dhaqin oo lagu camal falin dee ma noqonayso markaa mas-uuliyaddii in la gutay noqon mayso in la gutay ma noqonayso marka waxa weeye waxaa ka dambeeya waxyaalahaas xisaab baa ka dambaysa marka aad yo aad waa in laysu jiraa aad yo aad waa in laysu ilaaliyaa nusxiga iyo wanaaggana waa in lagu dadaalaa khayrkana waa in la garab siiyaa wixii sharana waa in layska ilaaliya cidna aan lagu taageerin sharka in cid lagu kaalmeeya ma bannaana ciddaas cidday doonto ha noqoto waalid ha noqoto xaakim ha noqoto cid kale ha noqoto yaa laa taacata limakhluuq fii macsiyati alkhaaliq ateecitaan makhluuq la ateecayo macsida khaaliqa la caasiyaya lagu ateecayaa ma bannaana waxaa waajiba khaaliqa in la ateeca waajiba waajibku waa saas weeye dad fara badani maba ogaba xanta xaakimku inaynay bannaanayn yaa ninka madaxda ah xanta la xamanayaa inaynay bannaanayn dad fara badani maba ogaba waa fukahat almajaalis oo majaalista waxyaalaha marka waxa weeye lagu raaxaysta ee lagu kaftame ee ya yani weeyaan xantiina dembigeedii waa weyn yahay marka waxa weeye aad iyo aad waa in laysu jiraa ilaahay u toobad keenno xagga ilaahay u noqonno xadhigga ilaahayna iyadoo isku mida ah waa in la qabsadaa waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xadhigga ilaahay qabsada xaalaa dhantihiinoo kulligiin tihiin oo kulansan tihiin walaa tafaraquu ha kala tegina gaala waxay rabaan in la kala tago muslimiinta inaan laba isu iman inay tafaraaruqaan oo kala tagaan bay jecel yihiin oo doonayaan nidaamadooda in layska ilaaliyo aad looga taxadiro weeyaan khayrku wuxuu inoogu jiraa sida markaa diinteenna ku sugan in la raacaa khayrku inoogu jiraa sida gaaladu inoogu yeedhayso ee inoogu baaqayso inaynu raacno khayr inooguma jiro gaaladuna khayr ina lama rabto yaa ilaa aynu iyaga raacno diintooda aynu raacnona inaga raalli noqon maayaan walan tardaa canka alyahuudu wala walannasaara xataa tattabica millatahum ilaahay baa yidhi kaa raalli noqon maayaan yuhuud iyo nasaaro ilaa diintooda aad raacdo kaa raalli noqon maayaan maalintay kaa raalli noqonayaan waa maalin ma waa maalintaa diintooda raacdo weeye inta ka horraysa walow foolosha haba kuu qaawiyaan ha kuu qoslaan yani marka waxaa weeye hadal macaani ha kugu yidhaahdaan ya inay jaal kula yihiin ha iska dhigaan kaama raalli aha waana ku necab yihiin hoostana waa kaa jarayaa laakiin maslaxa hadday kugu qabaan oo ay arkaan dantoodu inay ku jirto waxaa laga yaabaa inay iska dhigdhigaan markay dee ku riixi kari waayaan qaar ku jecel qaar kuu sacabbinaya qaar kaa raalli ah ya qaar markaa waxa weeye saaxiib kula ah afka baarkiisa inay kaa yidhaahdaan oo ku munaafiqeeyaan waa dhici kartaa maalintay dantooda kaa arki waayaan dhulkay kaaga baydhayaan kuma turayaan ilaahay wuxuu inoo sheegay inaan wax khayra marnaba aynala jeclayn maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli ilkitaabi waalmushrikiina an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum ma jecla gaaladu hadday markaa mushrikiin yihiin iyo hadday ahlu kitaab yihiin toonna xagga rabbi khayr in laydinka soo dejiyo ma jeclaa ya xataa roob inuu idiin do'o ma jeclaa dhaqaalihiinnu inuu hagaago ma jeclaa awooddiinnu inay dhisato ma jeclaa kala dambayn inaa yarataan ma jeclaa ya dhaqaalihiinu inuu sare u kaco ma jeclaa min khayrin waa maxay waa nakira fii siyaaqi nafyi nakira fii siyaaqi nafyi waxay faa'iidaysaa cumuum weliba min marka la geliyo walitansiisi alcumuum cumuumka nas bay ku tahay waa ku caddahay aya khayr baa soo gelaya innaba wax wanaaga ha yaraado ama ha weynaado khayrkaasu noocu doona ha noqdo wax khayra in laydiin soo dejiyo khayr aa heshaan ma jecla saas aawadee waa inaan loo qaadan gaaladu inay khayr inla doonayaan wanaag inayla rabaan waa in la ogaadaa shar iyo xumaan inay la doonayaan khayrna ayna inla jeclayn marka kii cadowgeenna ahaa haddaynu saaxiib ka dhiganno oo aynu moodno danteenna inuu wado dee wuxuu inoo horseedayaa khatar halis waxaynu nahay waxaynu ku halaagsanno inuu inoo horseedo aad waxay u dhibsanayaan qofkaa qofka hadda dilay ee dilka badrheerka a sameeye maadharka ah in loo dilo marka qaraabadii doorato in loo dilo waxay leeyihin xuquuqdii aadamiga meel lagaga dhacay waa dhaleecaynayaan oo dadka la laynaya xaqdarrada lagu dilaya xuquuq ma laha miya ninkan markaa dadka laaye badrheerhka u dilay ee tacaddiga ku dilay isagoo caqligiisii iyo miyirkiisii qaba yaa yacnii ilmo yar aan ahayn aan waallay qofkaa dhiiggiisu dhowran yahay sharcigu dhowray oo sabab dhiiggiisa lagu daadiyaa aynay jirin u badrheeray dilkiisa oo sidaa ku dilay dil badrheere sameeyey tacaddi ah haddii la yidhaahdo ha loo dilo xuquuq aadamiga xaggay meel kaga dhacday xaqii dadka miyaa la ilaalinayaa mise waxaweye waa la duminayaa may waa xaqii dadkoo la ilaalinayo walakum fi lqisaasi xayaa qisaasta waxay idinku sugnaatay nolol marka qof la dilaa gaala qaylinaysaa dad baa la laayay in la dila ma ahayn xuquuqdaa meel laga dhacay ya ya yaadaasay gurayaan ya iyaguna waxay laynayaan dee aalaaf mu'allafa waa sidaas weyi waxay laynayaan khalaa'iq yacni markaa aan tiro lahayn bay laynayaan waxay xasuuqayaan ee laynayaan ee si toos iyo si aan toos ahayn mid walba ay u dilayaan waxba ka soo qaadi maayaan ya shakhsi yacni tacaddigaa sameeyey marka la dilana oo sharcan maxaakimtii inta la mariyo cudurdaara la eego la waayo ya wax waali'a ah iyo wax kale la waayo dilku bareer uu ahaa tacaddi uu ku dhacay marka la yidhahdo ha la dilo waxaa la odhanaya maxaa loo dilay iyagu isma dhaleeceeyaan waxaan maqlay wilaayaadka maraykanka qaar baa weli ku baaqiya inay markaysa markaa qofka qof dila in loo dilo isma dhaleecanaya iyagu ingiriiska laftiisu waagii hore waxa weye qofka qof dila waa u dili jiray beledada uu haysto waa ka furin jiray macruuf bay ahayd bale beledkiisu ka furin jiray oo qofka qof dila loo dili jiray laakiin markii dambe way manciyeen waa joojiyeen iyagoo wakhtiyada qaarkood weliba ay dileen qof aan wax dilin ay dileen oo ingiriisku beledkiisa qof wax dilay oo laleeyahay waxbuu diloo loo dilay nin soomaaliya ugu dambeeyey akhiiran waxaa caddaatay markaa ninkaasi inaanu dilayn lama sabida saddex iyo afartan sano dabadeed ayaa ninkii dilkaa sameeyey kiis kale iyadoo loo haysto oo yidhi maxkamadihiinna dulmi weeye markaasaa la dulmi maaha markaasu waxaa caddaynteedaan haya maxaa caddaynayaa la kiiska caynkaasi ninka soomaaliga u disheen taarikhdu marka intaa ahayd ma dilin gabadha marka aad tidhahdeen waa dilay ee u disheen ma dilin anaa dilay saasuu yidhi marka khulaasadu waxay tahay gaalada warkeeda iyo waxa ay sheegayaan iyo waxa inoogu yeedhayaan wanaag inooguma jiro wanaaggu wax inoogu jiraa diinteenna inaynu raacno ayay inoogu sugantay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk